alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calى ashraf اlanbiyaaءi walmursaliin sayidina mxamedi wعalى alihi wasaxbihi waslem allahuma anfacna bima callamtana wcallimna ma yanfacuna wazidna cilma yanfacuna walxamdu lilah calى kuli xaal waxaynu ku jiray kitaabkeeni xisnu lmuslim min adkaari اlkitaabi wasunna ducadii ama digrigii shan iyo kontonaad ayaynu soo gaadhnay adducaaءu lilmeyiti bisalaati calayhi waa ducadii loo ducaynayay qofka dhintay salaada dhexdeeda loogu ducaynayey adducaaءu lilmeyiti waa ducada qofkii dhintay loo ducaynayey fi salaati tukashada calayhi lagu tukanayo dhexdeeda loogu ducaynayey lannahu salaada qofka dhintay lagu tukanayo waxyaalaha salaadaasi marka ay koobsatay waxaa ka mida ah in loo duceeyo welibana waa waxyaalaha ugu muhiimsan ee loogu tukanayo ducadaa loo ducaynayaa markaa muxua ducooyinkii nebigu sala allahu alay waslm ugu ducayn jiray ka mida wuxuu lagu odhanayaa allahuma kfir lahu ilaahayo u dembi dhaaf warxamhu u naxariiso wa caafihi ilaahayow wax kasta oo u dhibsanayo ka fogeeyo ay ka mid tahay marka cadaabulqabrigii iyo fitnadii qabriga iyo ahwaashiis iyo dhibaatooyinkiisii ilaahayow ka caafiyo ka ilaaliyo ka fogeey wacfu canhu ilaahw dembiyaalkiisiina dhaaf oo ka cafi wa akrim nusulahu martiqaadkiisana ilaahayow wanaaji wawasic ilaahayow u ballaari mudkhalahu meesha uu gelayana iyo qabrigiisana ilaahayow u ballaari waqsilhu ilaahayow waxaad ku maydhaa bilmaa'i biyo wahalji baraf walbaradi iyo qabow ilaahayow ku maydh wanaqihi ilaahayow waxaad ka daahirisaad ka nadiifisaa min alkhataayaa dembiyaalka kamaa naqayta thawba alabyad si aad uga nadiifisay marada cad min addanasi wasakhda wa abdilhu ilaahayow waxaad u badashaa daaran daar ilaahayow ugu beddel khayra min daarihi daardiisii ka khayr badan wa ahlan iyo ahal khayran min ahlihi ahalkiisa ka khayr badan wa zawjan iyo xaas khayra min zawjihi xaaskiisii ka khayr badan wa adkhilhu ljanna jannada ilaahayow geli waaciduu ilaahayo waxaad ka magan gelisaa min cadaabi alqabri wa cadaabi annaari labadaana ilaahayow ka badbaadi in sidaa qofka dhintay loogu ducaynaya marka lagu tukanayo waxaa warinaya imaamu muslim waxaana laga warinayaa saxaabiga cawf ibnu maalik waxaanu leeyahay nebiga sala allahu calayhi wasalam ayaa janaaso ku tukaday dabeetana ducadii uu ku akrinayey waxaan ka xafiday ducadan markaasaa akhirka wuxuu leeyahay xataa tamanaytu an akuuna ana daalika almeyit waxaabaan tamaniyey inaan anigu meydkaa lagu tukanayay noqdo ee nebigu sala allahu calayhi wasalam saa induu isu dul taagay saa ugu ducaynayo ee ducada qiimaha qiimahale ugu ducaynayo inaan anugu noqdo kaa meydkaah halkaa yaalle u lagu tukanaysaa loogu ducaynayo ayaan ku tabaniyey buuri macnaha qiimaha ay leedahay ducada nebigu sala allahu calayhi wasalam ugu duceeyey waxaana weeye allaahuma kfir lahu ilaahayow u dembi dhaaf oo wixii dambi iyo sayi-aaduu galay ilaahayow ka dhaaf warxamuu ilaahayow una naxariiso oo ilaahaw janno iyo markaa barwaaqana geli waa takhliya iyo taxliya ilaah u dembiyaalkii iyo qurunkii iyo wasakdii oo dhan ilaahay ow ka tiro oo ka dhaaf oo ka asur ilaah una naxariiso jannadaada iyo barwaaqadaada ilaahu dhex geli wa caafihii ilaahayow balaayooyinka ka caafi caafiyadu waxa weeye difaacu ullaahi can ilcabdi inuu ilaahay ka difaaca addoonka wax allayaaliyo wixii uu karhayo ee uu dhibsanayo hadda waxaa laga wadaa ilaahayow waxaad ka badbaadisaa yacnii su-aasha labada malag inay ku adkaato oo uu markaa ku margado cadaabulqabriga cidhiidhiga qabriga mugdigiisa dhibaatooyinka halkaa kala kulmaya ilaahayow dhibaatooyinkaa ka badbaadi wacfu canhu ilaahayow wixii ka dhacay ee gaboodfalahaana ilaahayow ka cafi oo ka dhaaf wa akrim ilaahayow waxaad maamuusaa oo aada wanaajsaa nusulow martiqaadkiisa nusulku waxaa la yidhaha wixii qofka martida loo soo diyaariyo ee la siiyo ayaa la yidhaahdaa macnaheeduna waxay noqonaysaa ilaahayow yacnii matiqaadkiisa wanaaji oo bimacnaa jannada markaa nasiibka uu ku leeyahay ilaahayow u wanaaji wawasic ilaahayow u waasici mudkhalow qabrigiisa iyo meesha uu gelayana ilaahayow u waasiciyo ila aragti u gaadhsiiyo jannada albaab uga furo ilaa cilaadaha qaarkoodna waa lagu celinayaa qaarna waa loo ballaadhinaya waa loo waasicinayaa waqsiluu ilaahayow waxaad ku maydhaa oo dembiyaalka aad kaga maydhaa bihal bilmaayi biyo ilaahayow kaga maydh wahalji iyo halaj ilaahayow kaga maydho waa barafoo waa biyaha markaa samada ka yimaada walbarad baradkuna waa biyaha markaa daruuraha ka yimaada ee barafka ah ayaa la yidhaahdaa ilaahayo waa ta'kiid litadhiir iyo mubaalaqo iyo xeel dheeraansho thalaj iyo beled waa laba biyo oo abuurkoodii markaa ku sugan oo aan la isticmaalin oo gacan bini aadmi aanay taabanin ilaahayow biyaha caadiga iyo biyaha barafka ee iyo kuwa beredka ee cirka ama samada ka soo dhacay ee aan gacan bini aadmi taabanin ilaahayow ku daahiri bimacnaa waxa weeye ilaahayow yacnii aad iyo laxaa dembiyadii iyo wixii uu galay dembiyadu markaas waa macaasidu waa kulayleh ilaahayow sidaa uga qaboojiyo uga daahirin wanaqihi ilaahayow ka nadiifi min alkhataayaa gafafga ilaahayow ka nadiifi iyo wixii markaa galay ee dunuubahaa waa wixii markaa dee sawaabka ama sidaa toosan uu ku khilaafay ilaahay u kuwaana ka nadiifi kamaa naqayta thawba alabyad marada cad si aad uga nadiifisay min addanasi wasakda had yo gooraale wasakdu marada cad ayay aad iyo laxaad ugu muuqataa marka maradaa cad marka la maydho ee wasakhdii ka muuqatay laga maydho ee laga nadiifiyo waxa weeyaan nadaafadii baa si fiican u soo baxaysa ilaahayow maradaa cad marka ay wasaqi ku dhaaqda ee ay ka muuqato sida looga nadiifiyo looga daahiriyo sidaasoo kale isagana dembiyaalka iyo gebabkii uu galay ilah ka nadiif wanaqihi min alkhadaaya dembiyaalkii ilaahay ou ka nadiifiyo ka daahiri kamaa naqayta thawb alabyad marada cad si aad uga nadiifisay min addanasi wa abdilhu ilaahayow waxaad u beddeshaa daaran daar ilaahay ubda khayra min daarihi daardiisa ka khayr badan daarta jannada daaru salaam ilaahayow geli daartii adduunye markaa waa ka soo baxay daarulbarzakh daarulaakhira ayuu u socdaa ilaahay ilaahayow daar daartiisii ka khayr badan ilaahayow ugu bedel wa ahlan ahl ilaahayow ugu bedel khayra min ahlihi ahalkiisii ilaahayow ka khayr badanna ugu bedel wa zawjan khayra min zawjihi xaas markaa xaaskiisii ka khayr badan oo yacnii xuuralcayna ilaahayow ugu bedel haddii ay markaa zawjadiisii markaa adduunyada ay xaas u noqotona dee waa la bedelayaa iyadanoo sideedana ahaan mayse e iyadaa markaa xuralcayntaba ka khayr badnaanaysaa markaa ilaahayow zawjan khayra min zawjihina ilaahayow ugu beddel markaa zawjka iminka xaas baa laga wadaa luqada afsaxaana zawj labkiiyo dadigaba waa la yidhaahdaa oo haweenaydana waa la kara waa la yidhaahdaa xagga faraa'idiga dhaxalka marka la joogaa zawj iyo zawja la yidhaayo haweenaydee ta la raaciya markaa rag iyo dumarba waa loogu ducaynayaa ducadan oo xataa haddii ninkeedii markaa dee sidaa kuwa dhintaan o ahlu janno isku noqdaan dee mid walba waa la bedelayaa markaa sidiisii hore isagoon ahayn ayaa markaas laga dhigaya waxaa kale culimmada qaar baa yidhi maya ninka unbaa tan loogu ducaynayaayo haweenayda iyada loogu ducayn maayo wa adkhilhu ljanna ilaahayow jannada geli waacidu ilaahayow waxaad ka badbaadisaa min cadaabi na alqabri qabriga cadaabkiisa wa cadaabi nnaari iyo naarta cadaabkeeda ilaahayow ee ka badbaadi xadiidka waxaynu ka qaadanaynaa sida ay saxaabadu ridwaan ullaahi calayhim inoogu dadaalayeen inay wixii nabiga sala allahu calayhi wasalam ay ka maqleen amaba ay ka arkeen ay noogu soo gudbinayeen ducadii uu nebiga sala allahu calayhi wasalam ka maqlay isagoo jinaasada ku ducaynaya ayuu inoo soo guuriyo ilaa maanta aynu haysana ina soo gaadhay waxaa kaloo xadiidka aynu ka qaadanaynaa arrinta ducadu salaada marka lagu tukanayo qofka dhintay aad iyo laxaad bay u muhiim tahay marka koobaad marka la xidho faatixada la akhriya marka labaadna nebigaa lagu salliya marka saddexaad ayaa meydka loo duceeyaa weliba ducadan markaa muhiimka ah markaa waxyaalaha badan markaa iyo dhinacyo fara badan lagaga yimi in loogu duceeyo ayaa wanaagsan loona badiyo markaa weliba dadka ku tukanaya kasoo xaadiridana muhiimaddu ma ahee waxa weeye waa ku tukashada iyo ducaynta innaga iminka marka xabaalaha qaarkood baa iska isticraadoo nin waliba inuu ka muuqdo uun uu doonaya taasi macno male laakiin in lagu tukado oo loo duceeyo ayaa markaa qiimalaho qofka waxu taraysa waayo nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuuhi qofka muslimka ee dhinta ee janaasadiisa afartan nin oo aan ilaahay u shariig yeelina ay ku tukadaan ilaa ilaahay waa ka erga aqbalaya maydka dhintay ay ku tukadaan ummad dadka muslimiinta ka mida ah boqol gaadhaya oo dhammaantood u shafaaco qaadaya ilaa ilaahay ayaa shabaacadooda u aqbalaya waxaa kaloo uu ku ducaynaya ayuu ku ducaynaya allahuma kfir lixayina ilaahayow kaayaga nool u dembi dhaaf wa mayitinaa kaayaga dhintay wa shaahidinaa kaayaga jooga wa kaayibinaa kaayaga maqan wa sagiirinaa kaayaga yar wa kabiirinaa kaayaga weyn wa dakarinaa kaayaga lab wa unhaanaa kaayaga dhadig allaahuma yaalow man axyaytahu mina kaad noolaysee naga mida faxyihi cala alislaam islaamnimo ku noolee waman tawafaytahu mina kaad oobsatee naga midana fatawafahu cala aliimaani iimaan ku oobso allahuma laa taxrimna ajra ilaahayow ajriga hanaga ajrigiisa hanaga hoojinin walaa tudilanaa hanana luminin bacdahu isaga dabadiina hana luminin xadiidkan waxaa warinaya ibnu maaja daawuud tirmidi nasaa-i axmed ayaa warinaya sanadka xadiidkuna waa saxiix maxaakim baa isaguna warinaya waxaana laga warinayaa saxaabiga abu hureyra cabdiraxmaan bnu sakhr ayaa laga warinayaayoo wuxuu leeyahay kaana rasuulullahi idaa sallaa calaa janaasa rasuulka ilaahay janaase markuu ku tukanayo ducadan ayuu ku ducaysan jiray oo macnaheedu yahay allaahuma kfir ilaahayow u dembi dhaaf lixayinaa kaayaga noole maanta dhulka guud jooga wa mayitinaa kaayaga dhintay ee haddaan muslimiin nahay dhulka ku hoos jira ee naga hooseeya wa shaahidinaa ka jooga ee salaada nagala soo qeybgelaya halka nagula tukanaya wa kaayibinaa kaayaga maqan ee naga maqanayn hadda nala joogin ama meel kale naga jira wa sagiirinaa kaayaga yar ee aan wali yacnii qaan gaadhin ee sinu takliif aan gaadhin ilaahw kaana u dembi dhaafo derajooyinkiisa ilaahayow kor yeel oo yacni kaayagii yaraana ilaahayow saa isagana ugu dembi dhaaf wa kabiirinaa kaayaga weyne dee dhallinyaradii iyo odayaashii marka iyagu tagliifda gaadhay rag iyo dumarba ilaahay u dembi dhaaf haddana waa si xuso wadakarinaa wa unhaana kuwa horeba iyagoo soo gelayu haddana yidhi labka iyaga iyo dhadiga iyagaba ilaahayow u dembi dhaaf yacnii ducada in lagu celceliyo oo wax isku mid ahoo isku macnaa lagu celceliyo inay muhiim tahay ayaynu horeba aynu u soo aragna allaahumma yaa allow man axyaytow kaad noolayso ee minaa annaga naga mid a ah, faxyihii cala alislaam ilaahay waxaad ku noolaysaa islaamnimada iyo inuu adiga kuu hoggaansamo oo waxaad fartayna uu fuliyo waxaad u diiddayna uu ka dheeraado waman tawafaytahu minaa ka naga midaad oofsatana fatawafahu ilaah waxaad ku oofsataa ood ku dishaa cala aliimaani iimaanka ilaahayow ku dil kaad noolaysana islaamnimo ku noolee kaad dishana iimaan ilaahayow ku dil iimaan iyo islaamnimaa markaa la kala yidhi waayo islaamnimadu waa hoggaansamidda la hoggaansamo ee wixii lagu farayna aad yeesho wixii laguu diidayna aad markaa ka tagto waa hoggaansankaa dee hoggaansankaasina wuxuu suurtogel yahay inta aad nooshahay marse haddaad dhimato waxa la doonayaa inaad ku dhimato tasdiiq iyo rumayn iimaan iyo yaqiin inaad ku dhimataan la doonayaa maxalkeedu qalbiga yahayo dhimashadana taasaa munaasib u ah intaad noosha inay islaanimiyo hoggaansan marka dhimashadana inaad tawxiidka iyo iimaanka aad ku dhimato iyo yaqiin ayaa markaa muhiima oo noloshana waxa munaasabo ah dee hoggaansan iyo camal dhimashadana waxa u asala ah maxalulqalbi oo waxaa xilliga qalbiga ku jiro iimaankii iyo yaqiintii ah allahuma laa taxrimna ajra ilaahay ajrigiisa iyo mushqaayadiisa hanaga hoojinin yacnii booqashada qofka muslimkaa markuu xanuunsanaya waa in la booqda ajri baa laga helayaa tabaabulshayndiisa maydhidiisa kafantiisa ku tukashadiisa sugidiisa inta markaa lagaga tukanayo dee iyaduna markaa ajri bay leedahay ilaahayow ajrigaa ha naga hoojinin walaa tudillanaa bacdahu dabadiina ilaahayow hana luminina iimaanka iyo islaamnimada nagu sun asbaabta markaa baadida iyo habowgana ilaahayow naga badbaadi oo xaqa nagu sug xadiidkan waxaynu ka qaadanaynaa in ilaahay baryada la baryayo lagu celceliyo meydkana loo khaalis yeelaa waxaa looga rajaynayaa ilaahay taas inuu u aqbal qofka dhintay idaa sallaytum cala almeyti faaqlisuu lahu ducaa nabigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu uhi markaa ku tukanaysaan qof dhintay ducada u khaalis yeela xadiidka abu daawud uu wariyay sanadkiisu xasanka yahay marka celcelintaa ducada lagu celiyaya ilaahaya tadaruca loo baryayo iyo markaa u khaalis yeelidaasi waxaa ilaahay xaggiisa looga rajaya inu ilahay u aqbalo waxa loo weydiinayo ilaahay uu siiyo alfaada ducada oo lagu celceliyo oo la camimo oo la khasisa waxay tusinaysaa markaa iimaanka qofka iyo jacaylka uu qofku rabbigii jecel yahay iyo sida uu wanaag iyo khayr uga doonayo waxaa kaloo xadiidku aynuseyahay in markaa uu inagu boorinayo islaamku in kuwa nool iyo kuwa dhintayba markaas loo duceeyo labadaba oo kuwa muslimiinta noolna loo duceeyo kuwa dhintayna loo duceeyo labada mid waliba duca uu u baahan yahay waanaynu kala sheegnay labadaasi markaa waxa ay kala yihiin kayaga noolna ilaah islaamnimo ku noole kayaga dhintayna iimaan ilaahay ow ku dil nolosha islaamnimaa la sheego waa hoggaansa kii daahir ahaan dhimashadani iimaan baa la sheegayoo waxa weeye dee markaa la dhimanayo waxa qalbiga ku jira ayaa muhiim ah waxaa kaloo ku ducaynaya allaahuma ibna ina fulaan ibnu fulaan ina hebel hebel fii dimatika ilaahayow dimadaada iyo magantaada iyo ammaankaaga iyo ilaalintaadu ku jiraa wa xabli jiwaarika ilaahayow yacnii ologaaga ama jaarnimadaada xadhiggeedi iyo ballankeedii buu ku jiraa faqihi ilaahayow waxaad ka dheeraysaa min fitnati اlqabri qabriga fitnadiisa ilaahayow ka dheeree wa cadaabi naari naarta cadaabkeeda ilaahaw ka dheeree wa anta adigu ahlulwafaa oofin ahal ayaad u tahay walxaqi xaq ehel ayaad u tahay fakfir lahu ilaahay u dembi dhaaf warxamu ilaahay u naxariiso innaka adigu anta adigu algafuuru ka dembi dhaaf badanaha abaatay alraxiimu ee naxariis badanaha ahe xadiidkan ibnu maaja iyo abu daawuud ayaa warinaya imaamu axmed baa isaguna warinaya ibnu xibbaan baa isaguna warinaya xadiidka culimmada qaarkood waa tasiixiyeen qaarna xasana iyo derajadiisa ay ku sheegeen waxaana laga warinaya waasilata muasqac saxaabiga la yidhaahdo waxaanu leeyahay sallaa rasuul lahi sala allah ala calaa rajulin min almuslimiin waxaa nebigu ku tugaday nin muslimiinta ka mid a ah faasmachu yaquul waxau maqlay isagoo le markaa allahuma ina fulaan ibnu fulaan yacnii nebigu markaa fulaan ibnu fulaan muu lahayn ee wuu dee magacaabayey ee ninkanaa markaa hebel hebel inooga soo qaatay ilaahayow ina fulaan ibnu fulaan hebel hebel fii dimatika ilaahayow ammaanadaada iyo ballankaaga iyo kafaaladaadu ku jiraa في dimatika fii amaanika ama fii damaanika buu ku jiraa wa xabli jiwaarika ilaahayow ilaalintaaduu ku jiraa ama waa iska cadfo tafsiirun ama hortu jiwaarig laba macnoba way ta waa waa laga keeni karaayo yacnii inay min aljiwaar ka timi oo jaarnimadii ah iyo inay min alijaara oo magangelindia inay ka timi labadaba waa dhici kartaa marka waxabli jiwaarika yani ilaahayow adigu hadda kula jaaray oo yacnii aduu kula ologayuu jaar kula noqdaye oo jaarnimadaadii ayuu ku jiraaye ilaahayow faqihi min fitnati alqabr ama ilaahayow magantaada ayuu ku jiraa min alijaara oo bimacnaa magara waxabli jiwaarig yacnii magantaada xadhiggeeda ama jaarkaaga xadhiggeedii ayuu ku jiraa xabligaasina ahdi buu noqon karaa iyo ballantaada waxaana leeyahy caadada carabta waxaa ka mid ahayd dee waa kala baqan jireen marka uu ninku safar doono qolo kastoo u dhex marayo dee sayidkooda ayuu markaa ka qaadan jiray ahdi iyo ballan markaasuu sidaa ku aamin geli jiray intuu xuduuddeeda ku jiray ilaa uu ta kale gaadha haddana ta kale ayuu ka qaadan jiray marka xabli jiwaari magantaada ballankeedii buu ku jiraa ama jaarnimadaada ilaahayow maganteediiyo ballankeedii ayuu ku jiraa ee faqihi waxaad ka dheeraysaa ilaahayow min fitnati alqabr ilaahaw qabriga fitnadiisa ilaahayow ka dheeree iyo imtixaankiisa waayo nebigu sala la asl qubuurta in laynagu fidnaynayo oo laynagu imtixaanayo ayuu sheego horeynuu soo marnay wa cadaabi naari naarta cadaabteedana ilaahay ow ka dheeree oo naarna ilaahay ow ha ku cadaabin wa anta adigu ahlulwafaa oofin wixii aada ballan qaaday eed kitaabkaa ku ballan qaaday ee carabada rusushaada aada ku ballan qaaday ilaahay oofinteeda ahel baad u tahay waman asaqu min allaahi xadiida inaka laa tuklifu اlmiicaad wاlxaqi xaq ayaad ehel u tahay fadalikum اllahu rabkum اlxaq alxaqu ismu min asmaa illaah adigaa xaq ehel u ah ee fakfir low ilaahayo u dembi dhaaf warxamu u naxmariso inaka adigu anta adigu algafuuru ka dembi dhaaf badanaha baate alraxiimu ee naxariista badane xadiidkan waxaynu ka qaadanaynaa in qofka marka uu dhinto ee lagu tukanayo loo duceeyo oo ducadan iyo ducooyinkii kale mid ka mida loogu duceeyo weliba ducada in lala jahro oo kor loo qaado salaatuljalasada si lagaaga barto oo dadku ay u maqlaano inay wanaagsan tahay waayo wuuna maqashiyey buuli xadiidka waxaa kalaynu ka qaadanaynaa qofka waxaa loogu abtiriyaa aabbihii hadduu nool yahay iyo hadduu dhintay iyo maalinta qiyaamahaba markuu nool yahay waa ina hebel marka uu dhinto waa ina hebel qiyaamahana waa ina hebel ina heblaayo ma jiro soomaalidaad tidhaahdo maalinta qiyaamaha yacnii waa in heblayo xataa gabayadaba iyo ciise iyo waa kuwii markaa saarkiisi waa kuwii ku jiray waxaanay cuskiisantahy wax kastoo ay soomaalidu sheegtaana had iyo goorale xadiid aan jirin ayuunbay arrintaasi cuskisan tahay oo xadii dabaraani markaa mucjabulkabiirka ku warinayo oo culimmadu ay daciifiyeen ayay arrintaasina cuskisan tahay oo ay ku sal leedahay markaa wax sugan ma ahay sidaa nebigu isagoo mayda ayaa wuxuu leeyahy ina fulan ibnu fulan ina fulan ibnu fulaana dee mu odhanin ama ibnu amatiga oo keliya mu odhanin taas ayuu markaas loogu ducaynaya taasina iyaduna mid sugan weeye waxaa kaloo warhanaya allaahuma haadaa cabduk ilaahay ilaahayow kale addoonkaagi weeye wabnu ammatiga addoontaadu kay dhashee inankeedii weeye ixtaaja wuxuu u baahday ilaa raxmatiga naxariistaada wa anta adigu qaniyun mid ka deeqtoon ayaa tay can cadaabihi in kaana muxsinan hadduu samafalow ahaa fasid fii xasanaatihi ilaahu xasanaadkiisa u kordhi wa in kaana musii'an hadduu xumaanfalow ahaana ama wain kaana muxsinan fasi biixsaani wain kaana musii'an fatajaawas canhu ilah ka dhaaf walaa taxrimna ajra walaa taftinaa bacda riwaayaadka qaarkood ayaa intaa raacinaya xadiidkanna waxaa warinaya in sidaa loogu ducaynayo imaamu xaakim ayaa isaguna warinaya sanadka xadiidkuna waxa weeye waa saxiix xaakim dacwaatulkabiir oo bayhaqi ayaa wariyey mucjam اlkabiir oo dabaraani markaa uu leeyahay iyo a'imo kale saxaabiga xadiidkan laga warinayaana waa abu hurayra iyo saxaabo kalena markaas waa laga warinayaa yaiid waxaa yaziid bn cabdillaahi bn wakaan bn abialib ayaa wuxuu leeyahay waa nin saxaabi ah rasuulku waxaa idaa qaama lijanaasa liyusalli calayha inuu ku tukado wuxuu ji allahuma hadaa cabduk wabna ammatika yacnii waa addoonkaagii waa addoontaadii kay dhashay yacnii inay addoontii addoonkiina yahay addoon ilaahayna dhashay bay tusinaysaa abtirsiimo ma aha ixtaaja wuxuu u baahday ilaa raxmatiga wa anta kaniyun mid ka deeqtoonayaa can cadaabihi allaahuma in kaana muxsinan ilaahayow hadduu muxsin ahaa yuu sabafale ahaa oo intii adduunyada uu joogay qof markaa wanaag sameeya oo xasanaad iyo acmaal wanaagsa sameeyey uu ahaa fasid fii ixsaaniha ama fii xasanaatihi ilaahu xasanaadkiisa ama ixsaankiisa iyo wanaaggiisa ilaahay usii kordhiyo usii labanlaab wain kaana musii'an hadduu ahaa xumaan falow oo mid xumaan sameeya hadduu ahaana fatajaawas canhu ilaahayow ka dhaaf ayaa loogu ducaynaya wixii wanaaguu lahaayna ilaah ulaqalaab wixii xumaayuu geysana ilaahayow ka dhaaf ayaa la odhanayaa xadiidkan waxaynu ka qaadanaynaa in ducadana ay ka mid tahay ducooyinka loogu duceeyo qofka dhintay waana marka ammaan ilaahay la ammaanayo iyo naxariis qofkan meydkaa loo doonayay bay adciyada aynu soo marnay oo dhammi ay wada tilmaamayaan iyo in addoonnimo la muujiso hadduu qofku nool yahayna addoonnimo inuu muujiso iyo baahi ka dhintayna loogu qiro inuu addoon yahay ilaahayna u baahan yahay weliba maanta ugu sii baahi badan yahay mar hadduu halkaa ku jiro oo camalkiisii uu go-ay oo dee wuxuu markaa waxyaalihii nabigu sala allahu alay sl inoo sheegay ama sadaqa jaarida ama cilmigii ama waladkii saalixa iyo waxyaalihi khayrka u sameeyey wuxuu soconaya aanay jirin maanta ayuu ilaahay naxariistiisa iyo dembi dhaafgiisa maanta ayuu u baahan yahayoo sidaa daraaddeed ayaa markaa loogu ducaynayaa markaa ducooyinkaa mid ka mida baana qofka loogu ducaynaya nabiga sala allahu calayhi wasalam ka sugnaaday dariska qaybtiisa hore halkaa inugu jirto wallahu aclam